رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد baabu istixbaabi takhliili اlixya wuxuu baabu yahay istixbaab takhliil allixya garhka in faraha la dhex gelgeliyo sunno nimadkeeda ayuu baabu yahay yacni ruuxu markuu weysiisanayo inuu garhka faraha dhex marmariyo dhex gelgeliyo taas inay sunno tahay ayuu baabu yahay can cusmaana radi allahu canhu ana anabiya sala allahu calayhi waaalihi wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa yukhallilu mid dhex gelgeliya lixyatahu garhkiisa garhkiisa ayuu faraha dhex marmarin jiray way dhex gelgelin jiray rawa waxaa wariyay ibnu maaja waatirmidiyu wasaxaxahu wuuna saxiixiyey tirmidi takhliilka xadiidka cumaan qaybtaasi ku saabsan inuu nebigu sal lla lay wasalam uu garhka takhliil ku samayn jiray waxaa la gooni noqday nin la yidhahdo caamir ibnu shaqiiq waa abu waa'il ka warinaya caamir ibnu shaqiiqna dacfi baa ku jira oo taqriibka wuxuu ku yidhi layinu alxadiid buu leh mar hadduu dacfi ku jiro jumladaana la gooni noqday tafarudkiisa ninka noocaasoo kalea wuxuu la gooni noqday lama qaato oo hayru muxtamal waa ayib maxaa yeelay raggii ka wariyey cumaan iyo kayrkiiba ruwaadda xadiidka ee saxaaxa iyo sunankaba ku timid jumladaasi ma ina sheegin marka jumladu sida daahirkaa inay ee ay shaado tahay baa ka muuqda wamaca dalika a'imo badan baa saxiixinaya oo uu ka mid yahay ibnu khusayma ibni xibbaan xaakim diya almaqdasi fi lmukhtaara iyo sheekh albaaniba marka waxaad moodaa mukhaalafadaasi inaysan ictibaar weyn siinin ama xadiidka ay ku xoojiyeenba shawaahidiisa macnaha xadiidku wuxuu faa'iidaynayaa in garhka faraha la dhex gelgeliyo oo takhliil lagu sameeyo inay sunno tahay waysada marka la weyse qaadanayo inay sunno tahayna waxaa qaba jumhuur ulculamaa ayib qolyaha waa laakiin waysada inay sunno tahayna waajib ahayn baa loo badan yahay bikhilaafi alqusl markase la qabaysanayo jumhuur jumhuurulculamaa waxay leeyihiin waa waajibo eedde xilligaa waxaa laasima inay jidhka ay biyaha qabays ku wada gaadhaan taasay marka wax weeyaan u waajibinayaan wacan anasin radi allahu canhu ana nabiya nebigu sala allahu calayhi waaalih wasalam kaana wuxuu ahaa idaa goortii tawada'a uu weysaysanayo akhada mid qaada ayuu ahaa kafan sacab oo min maa in biyo ah fa adkhalahu markaasuu gelin jiray taxta xanakihi xanagiisa hoostiisa xanagan waa meeshan dhuunta hunguriga meesha ka koraysa ee garhku macnaha timaha garhku ka soo bilowdaan halkaasaa la yidhaha taxta alxanag xanagana waa dhuunta meesha uu afka dhammaadkiisa way macnaha ayib xanaga macnahaasaa la waxa la yidhaha baatinu acla alfami baa la yidhahda min daakhil yacni afku meesha ugu korraya uu ku dhammaado ayaa la yidhahdaa taxta marka la yidhaahdo marka waa hoosta hoostay noqonaysaa macnaha marka fa adkhalahu markaasuu geliyey biyihii sacabkii biyaha ahaa taxta xanagkihi xanaggiisa hoostiisa ayuu geliyey oo xagga macnaha waxa weye cunaha iyo hunguriga xaggiisu ka soo geliyey fa khallala markaasuu dhex marmariyey bihi isaga lixyatahu garhkiisa wa qaala wuxuu yidhi markaa haakadaa sidaasuu amaranii i amray rabbii rabbigay caza wajalla sidaasuu rabbiga i amray rawa wariyey abu daawuud baa wariyey dariiqa abu daawuud xadiidka waxaa ku wariyey bayhaqi iyo baqawi sanadka xadiidkana waxaa ku jira nin la yidhaahdo waliid ibnu zawraan oo majhuululxaal ah taqriibka sidaasuu ku yidhi waxaan dhihi lahaa talqiiska talqiisulxabiirka xaafidku sidaasuu ku xukumay taqriibkana wuxuu yidhi waa layinulxadiid sanadku marka waa daciif laakiin xadiidku duruq fara badan buu leeyahay ishawaahid oo uu saxiix ku noqonayo saas daraaddeed baa waxaa saxiixiyey xaakim dahabi baa ku waafaqay abulxasan ibnuqataan baa sidoo kale saxiixiyey iyo sheekh albaani marka sanadku daciifba ha ahaadee laakiin xadiidku shawaahiddaasuu ku asaxaya macnaha wuxuu tilmaamayaa marka inay mashruuc tahay muxuu ahaayey takhliilka qabka waxaa kaloo xadiidku inoogu daray kayfiyada loo samaynayo takhliilu lixya yacni sifadiiyo kayfiyadana uu faa'iideeyo in yacni biyihii oo sacabka ku jira xagga hoose laga soo gelinayo macnaha bimacnaa dhanka hunguriga iyo dhuunta xagga in laga soo gelinayo kadibna faraha la dhex gelgelinayo macnaha la dhex marmarinayo garhka waana sunno saasaan tilmaanay culimmada badankood say qabaan baabu tacaahudi اlmacqayni wagayrihimaa min quduuni اlwajhi biziyaadati maa'in yani culimmada qaar baa kala qaadaya garhka weyn iyo garhka yar oo yani waxa way waajibinaya garhka yar ka weynna aan waajibinayn waa madhab mashhuura isagana culimmada qaarkood ay leeyihiin kala qaadidaasi in labada garh la kala qaadana wax nasa ma ay lahaa baabu tacaahudi اlmacqayni labada ilyaro oo dadaal lagu bixiyo iyo wakayrihimaa iyo labadaa waxaan ahayn oo min quduuni alwajhi wejiga laabatooyinkiisa ah bisiyaadati maa'in biyo siyaado ah lagula dadaalo tacawudka waxaa la yidhahdaa tacaahada shay'a idaa tafaqada baa la yidhahdaa shayga markaad eh, muxuu ahaayey aad aad aad ilaaliso ama aad baadho ama dadaal siyaadaa ku bixisaa tacaahada la yidhahda ma'qaynka waxaa la yidhaahdaa waa jamcu muuq ama maaq maaqna waa la yidhahdaa muuqna waa la yidhahdaa ma'qina waa la yidhahdaa waxaa la yidhaahdaa mu'aharu اlcayn aladii yali اlanfa baa la yidhahdaa isha meeshay ku dhammaato oo xagga sanka xigta ishu markay dhammaato labada dhinac midna xagga dhegtuu xigaa midna xagga sankuu xigaa marka meeshay ku dhammaatay godka ah ee xagga sanka xiga ayaa waxaa la yidhaahdaa muuq ama maaq ama maqi baa la yidhahdaa saas manaa waa meesha soomaalidu ilyar baa la yidhahdaa soomaaliga ilyar baa loo yaqaana macnaha meeshaa iyada ah waa laab bay ku yari jirtaa macnaha meeshaasi marka si gooniya in loogu dadaalo marka la weysiisanayo iyo meeshaa wixii la mid ah oo maxay ah wejigu meelaha uu ka laab ma ah quduunta waxaa la yidhahdaa waa jamcu yacni qadan qadankana waxaa la yidhahdaa altahannii waaltakasur shayga laabadkiisa iyo jabidiisa meeshuu ka jabay ka laabmo ayaa la yidhaahdaa qadanka quduun baa lagu jamciyaa marka marka wejigu meeluhu ka laabmo ishaas mooyaane meelaha kale wejiga laabanka uu jidhku ka laabmo iyadana in dadaal lagu bixiyo biyo ziyaado ah lagu bixiyo oo lagula dadaalo macnaha dadaalkaasi macnaha wuxuu ka dhigan yahay maadaama wejigii laysfaray in la dhaqo inaysan e, biyihii meelaha laabatooyinka wejiga inaysan ka korboodin oo biyihii jidhka lawawejiga la wada gaadhsiiyo saasaa laga wadaa manaa can abi umaamata abi umaama waxaa laga weri abu umaamata albaahili can abi umaamata albaahili radia allahu tacaala canhu annahu isagu wasafa wuxuu tilmaamay oo sifeeyey wuduu'a rasuulillaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam nebiga weyse qaadadkiisii siduu u weyse qaadan jiray nebigu ayuu tilmaamay abuu umaama fa dakara markaasuu wuxuu sheegay alaaan alaaan saddex saddex goor inuu u weyse qaadan jiro xubnaha uu saddex saddex dhaqi jiray qaala wuxuu yidhi wa kaana nebigu wuxuu ahaa buu yidhi sal lla lay waslam yatacaahadu mid ilaaliyoo ku dadaala alma'qayni labada ilyaro ah, labada indhood ilyaradooda ayuu ku dadaali jiray nebigu sal lla lay wasalam rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey oo mudnaan gooniyuu siin jirayoo si gooniya ah ayuu u ilaalin jiray rawa axmed baa wariyey wakadalika tirmidi baa soo saaray hayami wuxuu leeyay sanadkii wafsuaxas bal waxaa soo saaray abu dawuud iyo ibnu maaja iyo qeyrkoodba sanadka xadiidku dacfi baa ku jira waxaana muxuu ahaayey ku jira in la yidhahdo sinaan ibnu rabiica oo saduuq fiihiliin ah waxaa kaloo ku jira in la yidhahdo shahr ibnu xawshab oo isagana saduuq kaiiru lirsaal walawhaama labadaa nin dacfiga ku jira darteed buu sanadku daciif leeyahay sidaas daraaddeed ayaa xadiidka waxaa daciifiyey asheekh albani caleyh raxmat ullah weliba abu xaatim araazi buu ka soo naqlinaya isaguna inuu daciifiyey ayib wax xoojiya jumladaa ah kaana yatacaahadu lma'qayn wax u markhaati kacoo xoojiyana ma uusan helin sheekhu oo ama shaahid ah ama ma ahee mutaabaca ayib xadiidku jumlo kaluu wataa sidan markuu ay a'immadu u warinayaan jumlada kale uu wata waxa weeye aludunaani min alra's wa kaana yatacaahadu alma'qayn waludunaani min alra'si buu wataa qaybtaa marka waludunaani min alra'si labada dhagood madaxay ka tirsan yihiin xadiidka qaybtiisaasi shawaahid bay leedahay wuuna inoo imaan doonaa qaybtaasi marka way sugmi doontaa way sugan tahay laakiin qaybtan labada ilyarood buu ku dadaali jiro biyo siyaadaa mari jiray ah qaybtaasi ma sugna waa daciif qaybtaasi waa daciif ayib ama jumladaa kale iyadaa waa u doonaa way sugan tahay macnaha oo shawaahid bay iyadu leedahay xadiidkaasi wuxuu sheekhu u keenay in labada indhood si gooni ah meelaha laabatooyinkooda iyo wejiga laabatooyinkiisao dhanba biyaha si fiican loo gaadhsiiyo xadiidku daciifba ha noqdee laakiin waxaa inagaga filan allah tabaaraka wa tacaala qowlkiisa uu yidhi idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum shay kasta oo wejiga xuduuddiisa soo gelaya waa in la dhaqo sidaasayna ku rumoobaysaa oy sax ku noqonaysaa inaad wejigii dhaqdo haddaad qaybo ka mid a ah aadan biyihii gaadhsiinin ama qaybta laabatooyinka ha noqdo ama qaybta bannaanka taalle ha noqotee ma aadan fulinin faqsiluu wujuuhakum marka cumuumka ayad iyo axaadiista kale baa nagaga filan xadiisku hadduu daciifay xataa wacan ibni cabbaasin radia allahu tacala canhuma ana caliyan radia allahu tacala canh qaala wuxuu yidhi ya bna cabbaas ibnu cabbaasow alaa atawada'u miyaanan weysaysanaynin laka adiga miyaanan kuu weyse qaadanayn ayb alaa atawada'u miyaanan weyse qaadanaynin laka adiga meeshaasi tacliiqa ah kitaabkan aniga haysto ninka la yidhaahdo xasan xallaaq maxamed subxi xasan xallaaq oo ninka taxqiiqan aan haya leh muxuu ahaayey marar fara badan tacliiqaadkiisa uu xadiista saarayo axaadiis daciifa ayuu tasxiixinaya ama taxsiininaya xadiidkana hadda ka mid a ah, oo macnaha aan hadda dul marayno ayb qaal ana caliyan radi allahu canhu qaala wuxuu uhi ya bna cabaas cabdullahi bni cabbaas alaa atawadaأu miyaana weysaysanaynin laka adiga wuduu'a rasuuliillaah rasuulka ilaahay weyse qaadadkiisii sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuul alla weyse qaadadkiisii mid la mida miyaanan ku weyse qaadanayn buuhi qultu waxaan idhi buhi balaha balaa iska badaaye ii weyse qaado itus waayo macnaha ayib ilan muxuu ahaayey cali bni abi taalib waa uga aqoon badnaa ibni cabaas nebiga weyse qaadadkiisii iyo sunnada nebigaba salawaatu rabbi wasalaamu calayh ibni cabbaas waa yaraa cali bni abi taalibna wuxuu ahaa muxuu ahaayey min bidaayati mxuu ahaaye albica nebiga raggii laasimay buu ka mid ah marka laa shaka inuu ka cilmi badnaa cabdullahi bni cabaas iyo amhaashiisaba qultu waxaa yidhi bala iska badaaya ii weyse qaada buu yidhi oo itus nebigu qaabka u weyse qaadan jiray fidaaka abii wa ummii fidaaka madax furashadaada waxaa ahaaday abii aabbahay iyo wa ummii iyo hooyaday eh yani aabbahay iyo hooyaday baan madaxaaga ku furan awey yacni qaali baad agtayda ku tahay waay saasoo kale macna ruuxa markaad leedahay qiimaad agtayda ka joogta aad baad qaali iigu tahay baa waxaa la yidhaahdaa waxaan kugu furanayaa waxaan haysta wax ugu qaalisa oo aabbahay iyo hooyadeen kugu furan waay macnaa saas fidaaka abii wa ummi qaala wuxuu yidhi fawadaca qaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi fawadaca markaasuu dhigay cali inaa'an weel buu soo dhigay faqasala markaasuu dhaqay yadayhi labadiisa gacmood weelkii biyuhu ku jireen uma kadibna fa wadaca wuu dhigay inaa'an weel buu dhigtay oo biyii weelkii biyuhu ku jireen buu keensaday fa qasala wuxuu dhaqay yadayhi lamadiisa gacmood uma kadibna madmada wuu luqluqday wastanshaqa wuu sandaarsa sankuu biyihii ku jiiday wastanthara wuu iska soo firdhiyeyoo sankii biyihii ka soo saaray uma kadibna akhada wuu qaaday biyadayhi labadiisa gacmood buu qaaday oo biyo ku qaaday fa sakka markaasuu dharbaaxay wajhahu wejigiisuu dharbaaxay sakigu wax wey waa dhufashada xooggaa biyihii oo ku jira gacantiisa ayuu xoog wejiga ugu dhuftay wa alqama afka wuxuu u geliyey ibhaamayhi alqama wuu afgeliyey ibhaamayhi labadiisa suul ayuu geliyey maa aqbala wixii soo qaabilsan oo min udunayhi labadiisa dhagood ka mid a labada dhagood inta soo jeeda oo xagga wejiga u soo jeeto dhegta gudaheedii ah waxaa la yidhaahdaa maa aqbala min aludun baa la yidhahdaa qaybta kore baatinuludunna waa la dhahaa baatinuludunna isla iyadaa la dhahaa waa gudaha xagga qadaadka qaybta xigtana waxaa la yidhaahdaa maa adbara min aludun dhegta waxa gadaal u jeedaa la dhahaa ilan gadaal bay jirtaa sooma waxaa kaloo la yidhaahdaa daahiruludunna waa la dhahaa dhegta xaggeeda kore iyadana waa lagu iطlaaqaa marka wuxuu yidhi fa alqama wa alqama wuxuu geliyey ibhaamayhi labadiisa suul maa aqbala waxa soo jeeda oo min udunayhi labadiisa dhagood ah labada suul buu afka u geliyey macnaha labada suul ayuu dhegta qaybteeda soo jeeda gudaha buu geliyey markaasuu dhex marmariyey macnaha uma qaala wuxuu yidhi uma caada wuu laabtay fii mili daalika arrinkaa mid la mida alaaan saddex goor buu ku laabtay saddex goor buu suulka geliyey oo intubiyo ku celceliye macnaha uma akhada wuxuu qaatay kafan sacab oo min maa'in biyo ah biyadihi lyumna gacantiisa midig buu ku soo qaaday fa afraqahaa markaasuu shubay calaa naasiyatihi foodiisa korkeedu ku shubay uma arsalahaa markaasuu sii daayey tasiilu xaal ay shubmayso calaa wejhi wejigiisa korkiisa ay ku shubmayso waa masixii madaxa ow ah, bimacnaa wax weeyaan wuxuu qaaday saca biyo ah markaasuu foodda ku shubtay kadibna wuu sii daayey biyihii uu foodda ku shubay ayagoo wejiga ka daadanaya tasiilu calaa wajhihi foodda markuu halkan ku shubay ayay fooddiilan biyihii hayn maayaane way soo daateen markaasay wejiga soo mareen uma kadibna hasala wuu dhaqay yadahu lyubnaa gacantiisa midigtaabuu dhaqay ila almirfaqi ilaa xusulka laga gaadho alaaan saddex goor buu dhaqay uma kadibna yadahu gacantiisa ayuu dhaqay alukhraa ee kale ee bidixda mila daalika saddexdaa goor mid la mid mila daalika xusulka laga gaadho saddex goorna ah waa soo gelaysa mila daalika macna wadakara wuxuu sheegay baqiyata alwuduu wayse qaadadka intiisa kaleu sheegay uu iska soo gaabsaday rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey abu daawuud iyo abu daawuud baa wariyey alimaam almundiri wuxuu leeyahay maqaal baa ku jira xadiidkan yacni sanadkiisa hadal baa ku jira laakiin sheekh albani caleh raxmatullah sanadkiisa wuu taxsiininaya fii saxiix abi daawuud wuxuu leeyahay xadiidku waa saxiix ayb xadiidkaasi wuxuu faa'iideynayaa xadiidkaas eh, muxuu ahaayey abuaxmed rawaahu axmed wa abu daawuude abu daawuud iyo axmed baa wariyey oo sunankuu ku wariyey macnaha sanadkiisa rag baa ku jira wax laga sheegay lakiin xadiidku waa sugan yaha macnaha ayb wuxuu leeyahay alimaamu tirmidi caleyh raxmatullah waxaan weydiiyey moxamed ibnu saaciil waa bukhaariye xadiidkan aan weydiiyey markaasuu daciifiye wuxuu idhi maa adri maa haada ma garanayo wuxuu yidhah waxaan buui macnaha ayib eh, laakiin eh, ninka la yidhaahdo eh, muxuu ahaaye axmed shaakir wuxuu leeyahay xadiidku tirmidi kuma yaallo xadiidku tirmidi kuma yaallo buu leeyahay oo muxuu ahaayey tiirinta tirmidi loo tiiriyey saxmaa buu leeyahay waxaa kaloo uu leeyahay daciifinta uu imaamu lbukhaari xadiidka daciifiyeyna ma garanayo sababteeda buu leeyahy yani xadiidka sanadkiisa marka la fiiriya waa xasan marka muxuu bukhaari ku daciifiyey sababteeda ma garanayu leeyahy axmed shaakir caleyh raxmat ullah sheekhu wuxuu yidhi marka xadiidkan qaabkee buu u deliishanaya masaladuu u deliishanaya waxa weeye wejiga iyo laabatooyinkiisa in biyo siyaadaa loo qaado oo muxuu ahaaye biyaha si fiican loo gaadhsiiyo oo dadaal siyaadaa lagu bixiyo xaggee buu xadiidku masaladaa kaa tusayaa wa waxa uu meeshuu ka deliishanaya waxa weeye midda aan soo marnay oo uma akhada biyadayhi fasakka wajhahu ah, wejiguu dharbaaxay ayb wuxuu sheekhu marka wa fiihi xadiidkan waxaa ku sugan xujatun ah. sakka wajhawda waxaa ka dhalanaysa bimacnaa biyihii inuu soo qaado xoog wejiga ugu dhuftay dhufashadaa xoogga ugu dhuftay ujeeddadu waxa weeye inay meelaha laabatooyinka ay biyuhu gaadhaan oo dee dad biyaha intaad soo qaaddo un tartiib u mariso meelaha laabatooyinkaa way dul marayaan ah, inaysan gaadhin baa dhici karta markaad si xoog ugu dharbaxdo bimacnaa xataa laabatooyinka iyo meelihii o dhan way gaadhayaan saasuu macnaha u daliishanaya marka xadiidka wa fiihi xadiidka waxaa kaloo ku sugan xujatun xujo iyo daliil baa ku sugan liman cid bay xuja ugu sugan tahay ra'aa arkay oy la qumanaatay annamaa aqbala waxa soo jeeda qaybta soo jeeda oo minal udunayni dhagaha ka midihi minal wejhi wejigay inay ka mid tahay <laughs> masalada ah ee dhagaha masaxooda xaggee la raacinayaa oy ka mid yihiin baa waxay tahay masale khilaafiya waana u tegi doonnaa aaraa fara badan baa marka ku jirta culimmada qaarku waxay leeyihiin dhaguhu waxay ka mid yihiin madaxa oo marka madaxa la masaxo biyaha gacanta ku soo hadhaadh labada dhagoodna lagu masaxaya aludunaani min alra'si wey markaas waa u tegi doonnaa axaadiisteeda qolana waxay leeyihiin ma aha dhaguhu waa xubin madax bannaan oo wejigana ka mid maaha madaxana ka mid maaha waa xubin iskii in biyo loogu soo qaado u baahan qolana waxay leeyihiin ma ahee labada dhagood intooda soo jeedee xagga wejiga u jeedee gudaha ah wejigay raacsan yihiinoo wejigaa lala masix markaad wejiga dhaqayso ayaad iyagana la masix qaybta dambe ee qadaadka xigta ee korana markaad madaxa masaxaysaad la masix oo qaybtaasina waa madax qaybta guduhuna waa weji qoladaasi maxay daliishadeen waxay xadiis ka mida buuhi waxyaalahay daliishadeen oo xadiiska markaa dib u fiirso fiiri muxuu yidhi fa wajhahu markuu wejiga dhaqayay ayuu muxuu sameeyey dhagaha qaybtii xagga wejiga u jeedee gudaha dhegta ahayd markaasuu la masaxay oo wejiga markuu dhaqay ayuu intuu suulashii dhex geliyey buu la masaxay madaxa lama sugin soo ma marka xadiiskan qolyahaasuu daliilu yahay waa ayib waa waxaa qaba taabiciinta qaarkood baa qabay nin la yidhaahdo eh, shacbi iyo eh, camr ibnu sharaxiin alshacbi iyo alxasan ibnu saalix iyo raggaasaa qabay madhab caana ma eh, sheekh annaga sheekh noo ahaan jiray oo noo aqrin jiray buluuqulmaraamka maraan ka dhagaysan jirnay masaajidka jaamaca alislaamiya ku yaala sheekh maxamed mukhtaar maxamed ibn mukhtaar shanqiiti ayaa mar uu noo aqrinayay kitaabka buluuqulmaraamka nin wuxuu ahaa runtii aad ardada iyo muxuu ahaayey aadaabta dalabka iyo aad ugula dadaalu ah darsiga markuu ka baxo kelimo wuxuu lahaan jiray uu ardada ku baraarujiyo oo aadaabta dalabka iyo tawaaduca iyo cilmiga sidii loo raadiyo sida culimmada looga edabsado iyo yuu ku baraarujin jiray waxaan xusuusnahay marka maalin maalmaha ka mid ah ayaa wuxuu yidhi eh, haddaad kutubta fiqiga ku aragto mas'alo culimmadu ka hadleen oo aada la yaabto tartiibso ha degdegin nin culimo oo caalim ah meel cidlo ah hadalkiisu inuu iska dhaco ma suuroobi karto waxunbaa mustanad ah meel unbuu salka saari adiga marka intaadan ogaanin mustanadkiisa ha ku degdegin waxaa ka mid a marka miaal wuxuu u keenay masaladan culimmada qaar waxay yidhaahdeen dhegta marka la masaxayo wejigaa la raacinayaa oo wejiga marka la dhaqaa lala masaxayaa rag culimmada ka mid ah waxay yidhahdeen warkaasi waa war hariib ah waa war lala yaabo waay markaasaa markii la dabagalay waxaa la soo helay inayba adillo deliishadeen ah, maalan sujuudda eh, tilaawada inahaad baan u malaynaya marka la akhrinayo ducadeeda maxaa ka mid ah sajada laka wajhii sajada liladii sajada wajhii liladii khalaqahu wa samcahu wa basarahu u fiirsa yacni wejigaygu wuxuu u sujuuday allihii abuuray ee araggiisana dilaaciyey maqalkiisana dilaaciyey maqalkii xaggii loo idaafeeyey ya wejiga loo idaafeeyey shaqa samcahu ay samca alwajhi soo ma ah wejigii marka waxaa loo dhegtii waxaa loo idaafeeyey maqalkeedii wejigaa loo idaafeeyey saas daraaddeed waxay yidhaahdeen maqalka iyo dhegtu wejigayba ka tirsanta bal adigu meelgee waa kaas marka wuxuu ka hadlay sheekhu culimmada iyo ijtihaadaadkooda nagnag laguma jiidho waa inaad ka edabsato tartiibsato bal horta ma'hadkooda aad ogaato saas way macnaha marka munaasabadaasaan ku keenay aad bayna runtii muhim u tahay dad badan waxaad arkaysaa markaba qowlka markuu arkoo la qumanaan waayo war waxaas waxba kama jiro marka waa odhanaya war bal u kaadi maya maya maya war male xadiiskuba khilaafsan yahay war xaggee buu ka qaatay iyo maxaa mustanad ah iyo daliilkan aad daliishanayso ma khilaafsan yahay iyo muxuu ku khilaafay markaasaad ogaan kartaa daciif inuu yahay iyo inuu qawi baabu hasli اlyadayni maca almirfaqayni wa iطaalat اlgura wuxuu baab u yahay hasli اlyadayn labada gacmood dhaqitaankooda maca almirfaqayni xusullada lala dhaqo wa itaalati alghuratina baab buu yahay wuxuu yahay baab buu yahay e, bariirta dheeraynteeda algura asalkeeda waxaa la yidhaahdaa waa cadaanta faraska wejigiisa ku taalla gabal waay macnaha yacni waa caddaan faraska wejigiisa ku taalla aslulgura la yidhaahda waxaa kaloo loo isticmaalay markaa kadib meel kasta oo midabkeedu cad yahay kana gadisan yahay eriyada ka agdhow ura la yidhahda ura bariir bay dhahaan macnaa soomaalida ay dhahan marka bariirta waxaa laga wadaa oo hadda qurada laga wadaa meelaha waysadu marto oo wejigu ka mid yahay ayaa iftiimi doonta maalinta qiyaamada oo mu'miniinta dhalaali doonta sida faraska wejigiisa u dhalaalayo kale marka taa iyadaa in la dheereeyo markaad weysaysanayso weysadii aad gaadhsiiso meelo badan si iftiinkaagu u dheeraado oo meelaha iftiimaya jidhkaaga ay u badato macnaha taasuu ka hadlaya can cumaana radi allahu canhu annahu qaala wuxuu yidhi halumma kaalay halumma kaalaya way macnaha dad badan buu la hadlaya halumma kaalaya atawada' aan weysaystee lakum idinka wuduu'a rasuulillaah rasuulilaahi weyse qaadadkiisii aan idin weysaystee sala allahu calayhi waaalihi wasalam gaalaya aan nebiga qaabku u weyse qaadan jiray idinku weysaystee sidaasay saxaabo badan sameeyeen oo qaar badan soo marnay leanna waxa weeyaan eh, ishu waxay qabato iyo ruuxa wixii afka looga sheego ishaa ka qaban og marka si bractice ah oo muuqata bay nebiga weyse qaadadkiisii ku barayaan saxaabadu eh, saxaabada kale iyo ardadoodaba ku barayaan saas way macanaha ila nebiga laftiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa kii jibriil baa u yimid oo salaadaha baray soo ma jibriil baa imaam u noqday salaadaha waqtiyadooda tujiyey salaad walba meeshay bilowgeeda ee xilligay bilaabato iyo xilligay dhammaanayso markaasu wuxuu ku yidhi alwaqtu bayna haadayn sidii jibriil u baray buu marka nebiguna ummadda u baray marka bractiska iyo tusidda isha laga tusayo dadka ahmiyaddeeday leedahay nebiga laftiisa sal lay slam waa kii intuu mimbarka fuulay saxaabada muxuu ahaayey yacni soo degahayey mar fuulahayey ee ay yidhi maxaan saa u yeelay inaan diintiinna idin baro marka waxay ka dhaxleen nebiga salawatu rabbi waslamu calayh ayb halumma atawada'a lakum wuduu'a rasuuli llaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam faqasala markaasuu dhaqay cumaan wajha wejigiisa ayuu dhaqay wayadayhi iyo labadiisa gacmood xataa massa ilaa uu taabtay atraafa alcadudayni labada cududood fiidahooda ilaa uu taabtay bimacnaa labada gacmood markuu dhaqayay ayuu waday oo wuxuu gaadhsiiyey cududda cududda fiiddeeda cududda fiiddeeda waxaa la yidhaahdaa meesha xusulka iyo cududdu ay iska qabtaan ayaa la yidhaahdaa yacni waxa weye tarafulcadud saasaa la dhahaa tarafulcadud ayb marka biyihii buu kor u waday oo wuxuu dhaafiyey xusladii buu dhaafiyey mirfaqaynku dhaafiyey macnaha faqasala wajhahu wejigiisuu dhaqay wayadayhi iyo labadiisa gacmood xataa massa ilaa uu taabtay atraafa alcadudayni labada cududood fiidooda ilaa uu dhaafay oo uu xusulkii kor yani uga gudbay uma kadibna masaxa wuu masaxay bira'sii madaxiisa ayuu biyihii mariyey oo uu gacanta ku masaxay uma kadibna amara wuu mariyey biyadayhi labadiisa gacmood calaa udunayhi labadiisa dhagood korkooduu mariyey wa lixyatihi iyo garhkiisa iyo wa calaa lixyatihi uma kadibna hasala wuxuu dhaqay rijlayhi labadiisa lugood buu dhaqay ra waxaa wariyey addaara qutniyu baa wariyey wakadalika axmed baa wariyey biisnaadin xasan ah, xadiidka sanadkiisu waa xasan laakiin waxaa la haystaa oo lagu dhegan yahay jumlada dhahaysa xataa massa atraafa alcadudayn jumladaad sheegaysa inuu gacanta markuu dhaqayay oo cududda fiiddeeda biyaha gaadhsiy oo uu xusullada dhaafiyey jumladaasaa lagu dhaganya jumladaasaa la haystaa oo waxaa la leeyahay jumladaa iyadaa waxaa la gooni noqday in la yidhahdo cubaydullah ibnu sacad ibnu ibraahim oo yacquub ka warinaya waxaana khilaafay oo jumlada aan sheegin alimaamu axmed ibnu xambal isagaana ka xoog badan cubaydullahi ibnu sacad ayib saas daraaddeed ziyaadadaasi inay shaado tahay bay u badan tahay laakiin waxay leeyihiin eh, culimmada qaarkood siyaadadaa iyada ah cubaydullaahi ma aha ninka siyaadiyey eh ninka loo haysta waa moxamed ibnu isxaaq moxamed ibnu isxaaq saaxibu siyar oo taxdiid haba caddeeyo oo meeshan samaac ha caddeeyo oo haba yidhaahdo yacni wax weeyaan tadliiskii meesha haba ka baxo leanno saraxa bisimaac cinda axmed laakiin duruuq fara badanoo xadiidka markii ay timaaddo inay siyaado aan lala qabin ay timaaddo ninka dacfigu ku jiraa ku eedaysan saas daraaddeed waxay leeyihin moxamed ibnu isxaaq ayaa ziyaadadaasi inuu khaladka leeyahay ay u badan tahay xadiidka eh, xumraan mawla cumaan oo duruq aad u fara badan ku yimidna siyaadadaa ma wato siyaadadaa dhahaysa muxuu ahaaye xataa massa atraafa alcadudayn ma wadato xadiidka cumaanna duruq aad u fara badan buu ku yimid ama xumraan mawla cumaan ha laga wariyo ama cid kale ha ka wariso halkaa dariiq buu ku yimid siyaadadaas dariiqaana ibnu isxaaq baa ku jira sidaas daraaddeed ibnu isxaaq tafarudkiisa wuxuu la gooni noqdo xataa hadduu tasriixiyo samaac dacfi baa ku jiro shuduud baa la xukumi wey macnaha sidaasay tilmaamayaan culimmada qaarkoodoo jumladaasi waxay leeyihin shaadada inay tahay bay u badantah ayib wa can abi hurayrata radi allahu canhu annahu isagu tawada'a sida uu sheekhu u deliishanaya waxa weeye maadaama cumaan intuu xusullada dhaafiyey oo cadudda cududda fiiddeeda gaadhsiiyey uu yidhi sidaasuu nebigu u weyse qaadan jiray waxay tilmaamaysaa in ay horta xusulladu ay ka mid yihiin gacantii lays amray dhaqiddeeda qur-aanka kariimka muxuu yidhi wa aydiyakum ila almanaafiq yacni gacmihiinna dhaqa ilaa xusullada laga gaadho soo ma ayib ilaa xusullada laga gaadho xusulladu ma ka baxsan yihin mise way ku jiraan ilaadu labada macnoba way faa'iidayn kartaa saas man waa xarfu qaayo weeyo ilaa mar waxay ku timaadaa waxa iyada ka horeeya iyo waxa ka dambeeya way kala beddelan yihin waa xad xukumka waxa iyada ka horreeyaa galaya waxa dambena ma gelayo macnaha hadday noqotona xusulku ma gelaya noqonaya ila almirfaqayn soo ma marna bimacnaa mac bay ku timaadaa oo waxa iyada ka dambeeya waxa ka horreeya xukumka ay wada qaadanayaan macnaha dambaana aayadda laga wadaa oo yacni waxa weeye waaydiyakum ila almaraafiqi maca almaraafiqi waay maca almaraafiqi xaggeen ka qaadanaynaa inay bimacnaa mac tahay ee aynan ahayn bimacna alghaaya waxaan ka qaadanaynaa axaadiista nebiga sal lay slam oo saxaabadii tilmaantay nebiga weyse qaadadkiisa xusullada way dhaqeen soo ma xadiidkan cumaan baa ka mid saas horta waxaa looga deliishanayaa haslulyadayni maca almirfaqayn sooma dhihin halkaasaa laga deliishanaya ayib wa itaalati alguratina xaggee laga deliishanaya in xubnaha laga weysaysto la dheereeyo ayadana waxaa laga qaadanayaa xadiidka cumaan siyaadadaasi hadday sugnaato hadda aan ka hadlaynay hadde muusan ku ekaanin xusullada eh muxuu sameeyey ya wuu yaro dhaafiyey ilaa cadudda darafkeeda uu gaadhsiiye macnaha taana waa idaalat lqura oo weysada meelaheedii oo la dheereeyey halkaana labadaas sidaasaa loo daliishanaya xadiidka wacan abi hurayrata radi allahu canhu annahu isagu tawada'a wuu weysaystay faqasala markaasuu dhaqay abu hurayra wajaha wejigiisuu dhaqay fa asbaqa markaasuu dham kaamil yeelay oo raariciyey alwuduu'a weyse qaadadkii asbaqa isbaaq wax weeyaan waa dhammaystirid uma kadibna hasala wuxuu dhaqay yadahu faahfaahintii waa hasala wuxuu dhaqay yadahu gacantiisa ayuu dhaqay alyumnaa ee midigtaa xataa ashraca ilaa uu taagay gacantiisa filcadudi cududda dhexdeeda ilaa uu taagay ashraca alimaam abulcabaas alqurtubi shaarix eh, eh, saxiix muslim wuxuu leeyahay waxaa kala gedisan sharaca iyo ashraca sharaca kelimada la yidhahdo markay tahay ulaai waay waxaa laga wadaa markaa waa gudagelid waa gudagelid saad u waddo markaad gasho ayaa la yidhahdaa sharaca fii kada laakiin haddii rubaaci laga dhigo ashraca la yidhaahdo wuxuu leeyahay bimacnaa dukhuul iyo gelid iyo lagama wadee ashraca bimacnaa madda yadahu waay madda yadahu bilqusli saasay noqonaysaa guud oo waxaa la yidhaahdaa ashraca arumxa idaa maddahu waa taagidda marka waa siyaadinta iyo taagidda bimacnaa wuxuu yidhi marka xataa ashraca ilaa uu taagay gacantiisii oo uu dhaqitaankii ku waday filcadudi cuduudda dhexdeeda ilaa cuduudda dhexeedu gaadhsiiy uma kadibna hasala wuxuu dhaqay yadahu gacantiisa alyusra ee bidixda xataa ashraca ilaa uu taagay gacantii dhaqaysay filcadudi cududa dhexdeeda uu ku taagay oo uu gaadhsiiyey uma kadibna masaxa wuxuu masaxay ra'sahu madaxiisa uma kadibna hasala wuxuu dhaqay rijlahu lugtiisa alyumna ee midigta xataa ashraca ilaa uu gacantii fidiyey fisaaqi dhudhunka dhexdiisa uu ku fidiyo dhaqitaankeedii uu gaadhsiiyey ilaa dhudhunka dhexdiisa uma kadibna hasala wuxuu dhaqay rijlahu lugtiisa alyusra ee bidixda xataa ashraca ilaa uu fidiyey fi saaqi dhudhunka dhexdiisa uu ku fidiyey uma qaala markaasaa wuxuu yidhi haakada sidaa ayaan ra'aytu arkay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam oo yatawada'u u weysaysanaya wa qaala wuxuu yidhi abu hurayre qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuul alla wuxuu yidhi antum idinku waa ummadda eh alguru baa tihiin kuwa wejiyada cad oo bariirta leh almuxajaluuna oo la xubno gargaray xubnahooduna ay dhallalaalayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada guriga waa kaan soo sheegne waa dhalaalka iyo caddaanta wejiga taasaa inta badan loo isticmaalaa taxjiilkana waxaa loo isticmaalaa almuxajaluun waxaa loo isticmaalaa faraska qoobabkiisu markay cadcad yihiin caddaanta qoobabka ayaa la yidhahdaa taxjiir wejiga caddaantiisana waxaa la yidhahdaa urri baa la yidhahdaa saasay noqon marka marka antum alguru ilaan meelaha laga weyse qaadanayo waa labada gacmood iyo labada lugood iyo wejiga soomaaliya ah, marka wejigii wuu dhalaalayaa lugihii iyo gacmihiina taxjiilka weyana iyaguna way dhalaalayaan antum idinku alguru baa tihiin kuwa wejiyo cadcadoo bariir leh almuxajaluuna oo la xubno gargaray oo xubnahoodu ay dhalaalayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada min isbaaqi alwuduu'i waysada raaricinteeda iyo kaamil yeeliddeeda darteed waysada aad dhammaystiraysaan ood xubnaha meel kore gaadhsiinaysaan darteed faman istadaaca ruuxii kara marka minkum xaaluu idinka idinka mid yahay ruuxii kari kara falyutil ha dheereeyo ghuratahu caddaanta wejigiisa bariirtiisa ha dheereeyo wa taxjiilahu iyo xubno gargarnaantiisa iyo xubna cadcadidiisa ha dheeray ruuxiinnii marka kara kara wejiga caddaantiisa waysada ka dhalanaysana ha dheeraysto bimacnaa waysada si fiican wejiga ha wada gaadhsiiyo xubnaha gargarnaantooda iyo dhalaalkoodana ha dheeraysto xubnaha biyaha yacni si fiican ha u gaadhsiiyo oo ha ku dheereeyo way macnaha rawa waxaa wariyey muslimun muslim baa wariyey ayib xadiidkaasi jumladiisa dambe ee ah faman istataaca minkum falyutil guratahu wa taxjiilahu qaybtaa dambe jumladaa dambe xadiidkii nebiga ma aha cala araajix waa jumla mudraja abu hurayra iskale waa waxa idraajka loo yaqaano cilmiga musalaxa idraajku waxa weeye hadalkii nebiga oo hadal aan ahayn inta la dhex geliya aad mooday inuu hadalkii nebiga yahay mase aha taas man marka hadalkan abu hurayra iskale xadiidka nebigu qaybta horuu ku egyahay antum alguru lmuxajaluuna yowma alqiyaama min isbaaqi lwuduu intaasuu ku egyahay amaa intan dambo faman istadaaca minkum falyutil guratahu wa taxjiilahu waa mudraj abu hurayrana hadalkaa iskale xadiidka marfuuca ee nebiga sal ly sl hadalkiisaa ka mid ma aha waxaana la gooni noqday in laga mid dhigo hadalka nebiga ninka la yidhahdo nucaym ibn cabdillaah oo abu hurayre asxaabtiisa ka mid ah. ardada abu hurayru ka mid ah. wuxuu khilaafay abu zurca iyo abu xaazim ayuu khilaafay bal isaga laftiisaaba shaki galay mar oo marna hadalka nebigu ka dhigay marna hadalka abu hurayru ka dhigay raggii ardadii abu hurayrana wuu khilaafayoo ardada abu hurayre ama ma sheegaan ama si cad waxay u sheegaan hadalkii abu hurayra inuu yahy sidaas daraaddeed jumladaasi cala araajix xadiidka marfuuca ka mid ba ah waxaana caddeeyey inayna hadalka nebiga ka mid ahayn xufaadda xadiidka sida yani xaafid ilmundiri sheikhulislaam ibnu taymiya ibnu lqayim ibnu xajar iyo sheekh albani intuba way caddaynayaan macnaha marka jumladaa dambe xadiid ka mid maaha xadiidkani wuxuu daliilu yahay labada mas'alaba masalada koobaad maxay tahay gacmaha marka la dhaqayo xusalladu inay gelayaan oy waajib tahay dhaqidooda xagee baynu ka qaadannay abu hurayra markuu weysadii nebiga tilmaamayey cududduu gaadhsiiyey soo ma marka meeshaa maxaa ka muuqata in ay xusulladu galeen oo uu dhaqay muxuuna ka hadlayaa nebiga weyse qaadadkiisii buu tilmaamaya nebiguna weyse qaadadkiisu muxuu fasiraya wuxuu fasirayaa aayaddii qur-aankayd buu fasiraya soo ma ilan qur-aankuu tafsiirinaya oo ficilkiisa iyo qowlkiisa nebigu ku tafsiirinaya ijmaalka marka qur-aanka ku soo arooray oo ah yacni waxa weeyaan muxuu ahaayey ilalmaraafiqidaas ilalmaraafiqi ilaadu bimacnaa macmiya mise waa bimacnaa xata oo qaayo waaye xadiidka nebigiiyo ficilkiisaa fasiray marka oo muxuu ku fasiray wuu dhaqay nebigu hadduu dhaqayna ilaaduu bimacnaa mac inay kutusay kutusaysaa oo la dhaqayo xusulka macnaha abu hurayra markuu ilaa cududa gaadhsiiyey baa wuxuu yidhi nebigaa sidaa u weyse qaadan jiray taa horta waxay kutusi in xusullada la dhaqayo ayib oo haddii laga tago ay weysadii burayso waajibna ay tahay qodobka labaad ee xadiidka laga faa'iidaysanayo waxa weeye waa itaalatu algura xubnaha laga weysaysto in aad dheerayso weyse qaadadka aadan inta waajibka base ku ekaysanine in aad kor u qaado waa xilyat lmu'min yacni billadda ruuxa mu'minkaa sida xadiis kale ku timid meesha weysadiisu ay gaadho ayay biladuna berri u gaadhi doontaa aakharo marka dheerayso way macnaha ayib taana waa laga qaadanaya oo macnaha itaalatu algura labada mas'aleba mas'alada hore oo ah xusullada in lala dhaqayo gacmaha oon laga tegi karinoo waajib ay tahay waa madhab madhabuljumhuur haddii laga tagana oo xusullada ay biyuhu gaadhi waayaan waysadaasi ma asixin cinda aljamaahiir ah, ilaada qur'aanka ku timidna bimacnaa maca wey saasay u badanya madhab baa jira dhahaya waajib maaha xusulka haddii ayna biyuhu gaadhin waajib maaha ilaaduna waa bimacnaa macnaha kaley ku fasirayaan oo ra'yigaasi waxa weeyaan riwaaya can malik zufar iyo ibnu xasmi iyaa dooranaya ra'yiga hore ee jumhuurtu ay qabaan ayaa ixtiyaadku ku jira isagaana daliil ahaan xoog badan in xusullada la dhaqo inay laazim tahay waajib ah, farad min furuud alwudu lagama tegi karo ama masalada dambe oo ah in la dheereeyo meelaha laga weyse qaadanayo xubnaha weysada kor loogu qaado ayadana way isku khilaafsan yihiin jumhuurtu waxay qabaan waa mashruuc inaad kor u qaaddo ood siyaadiso ood xubunkii intii waajibka aadan ku ekaynina wax yar aad siyaadiso jumhuurtu waxay qabaan waa mashruuc oo way bannaantah waana sunnay leeyihiin macnaha laakiin maalikiyada qaba mashruuc ma ah ibnuulqayim baana dooranaya ibnulqayim wuxuu leeyahy intii soo aroortay maya lagama siyaadin karo xadiid waxaa jira nebiga ka sugan salawatu rabbi waslam ale sunanka ku yimid oo weyse qaadadkii nebiga markuu sheegay yidhi intaa ruuxii ka siyaadiya dulmi buu ku kacay iyo xadgudub ah, dulmi iyo xadgudub buu ku kacay riwaaya qaal waxay ku diraysaa ama ka nusqaamiya saas way macnaha adiga waxa weeyaan haddii eh, qiyaasta soo aroortay eh, jamaahiirtiiyo culimmada badankood iyagoo axaadiistan idaalat lqura daliishanaya waxay qabaan in la siyaadin karayo macnaha wuxuu sheekhu yidhi marka wayatawajahu minhu wayatawajahu minhu xadiidkan xaggiisa waxaa ka wajahmaya wujuubu ghasli lmirfaqayn labada xusul dhaqitaankoodu inay waajib tahay say uga wajahmaysa yacni waxaa ka soo baxaya waa oo ka imaanaya oo laga qaadanaya xadiidkan in labada xusul dhaqitaankoodu ay waajib tahay marka la weysiisanayo see looga qaadanaya way wuxuu yidhi lianna nasa alkitaab lianna qur'aanka naskiisu yaxtamiluhu wuu qaadan karaa waa laga fahmi karaa soo ma xagee laga fahmi karaa waaydiyakum ila almaraafiq ilaadu way suroobi kartaa in laga wado bimacnaa mac iyo bimacnaa haaye in laga wado labadu way suroobi kartaa marka qur'aanku waa ixtimaali karaa soo ma lianna nasa alkitaabi yaxtamiluhu waa suroobi karaa ixtimaalka waxaa la yidhahdaa hadalkani sidanna waa qaadan karaa sidanna waa qaadan karaa wixii hadalka marka la fiiriyo uu qaadan karaa la yidhahdaa yaxtamiluhu lkalaam baa la dhihi wuu qaadan karaa ilaan waxaa jira uusan hadalku geli karinba soo ma ayib marka qur-aanka way geli kartaayo ilaada waa laga qaadan karaa waa kow wa huwa qur'aankuna mujmalun fiihi wahuwa mujmalun dhaqidii mirfaqaynka la dhaqayay mujmalun mid la uruuriyey oo la koobay weeye fiihi qur'aanka dhexdiisa naska qur'aanka mujmal bay ku tahayoo kuma cadda mujmalka waxaa la yidhahdaa wixii u baahan fahamkiisa nas kaloo caddeeyuu u baahan yahay ilaada keligeed kuma filla ilalmaraafiqida kuma filla keligeed lagama fahmi karo maraafiqdu inay gelayaan dhaqidda iyo inay ka baxsan yihiin ilaada keligeed lagama fahmi karo waxay u baahan tahay marka nas kaloo caddeeya mar haddaan ilaada keliya laga qaadan karin waa waxa loo yaqaano ijmaalka loo yaqaano waay cilmiga usuul fiqiga ijmaalkaasi muxuu u bahan yahay marka ya mubayin buu u baahan yahay nas kaloo caddeeya oo muraadka caddeeya oo labada ixtimaal kale rajaxa buu u baahan yahay soo ma tii buu caddayn marka wa huwa mujmalun fiih wa ficluhu nebiga samayntiisa calayhi salaam uu sameeyeyna bayaanun waa caddayn limujmali lkitaabi kitaabka duuduubkiisii uu wax duuduubay ayuu caddayn ficilka nebigu caddaynaya ixtimaalkii iyo ijmaalkii iyo duuduubiddii ku jirtay qur'aanka oo ilaada aan la kala qaadin yaa caddaynaya nebiga ficilkiisa caddayay salawatu rabbi wasalamu calayh ayib wa mujaawasatihi baa caddaynaysa gudbiddiisa uu nebigu gudbay markuu dhaqayay lilmirfaqi uu xusulka gudbay ayib maya wamujaawazatu dheh hadalku inta hor ku ege wa huwa mujmalun wa ficluhu calayhi salaam bayaanun caddayn wey limujmali lkitaabi kitaabka mujmalkiisa ayuu ficilka nebiguna sharxaya oo caddaynaya intaa halkaa ku eke ayib waxaa timid marka xadiidka waxaa ku yimid inuusan xusulka ku ekaynina uu ka siyaadiyey sooma siyaadadaa ka warran baa taalla marka siyaadadaa nebigu sameeyey ayada ka warran wuxuu ku yidhi marka wamujaawasatuhu dhaafintiisa uu nebigu dhaafiyey dhaqitaanka lilmirfaqi uu xusulka dhaafiyey laysa ma ahaanin fii maxalli اlijmaal duuduubidda qur'aanka maxalkiisa maba ahaanin dhexdeeda liyajiba si uu waajiba bidalika arrinka ugu waajibo waa istidlaal faham u baahan waxoogaa waxay u baahan tahay inaad inaad tadaburto wuxuu leeyahay maxaa ile xadiiska waxaa ku soo wada arooray abu hurayra markuu tilmaamayay nebiga sifaduu u weysaysan jiray inuu xusulka dhaqay oo dhaafiyey oo cududda dhexdeeda geeyey sheekhuna wuxuu leeyahay xusulka intii ku eg oo xusulku ku jira unbaa waajib ah intan ka korraysa ee cududda uu gaadhsiiyey waa sunno maxaad u kala qaaday baa su-aala marka waxaan u kala qaaday buu ku leeyahay qaybta hore oo ilaa xusulka geliddiisa ah ijmaalka qur'aanka ayaa ku yimid nebiga ficilkiisuna waa caddaynaya soo ma ficilka nebiga ijmaalka qur'aanka caddaynayana waajibnimuu ku tusee amaa qaybta xusulka dhaafsan ijmaalkii qur'aanka maba gelinba soo ma leanna qur-aankuma wuxuu yidhi ilalcadudayni miyuu yidhi ya ilalcadudayni hadduu dhihi lahaa cududana sidoo kale waxaan dhihi lahayn ijmaalkii qur'aankay gashay nebiga ficilkiisuna waa bayaaniyey waajib waay soo ma laakiin cududdu ijmaalkii qur'aanka ma gelin nebiga unbaa ficil ahaan u sameeyey ficilkiisa unbay ku sugan tahay ficilkiisuna istixbaab unbuu ku tusaa ma la fahmi marka qaybtaa xusulka ka koraysa ee cududda ah waa istixbaab maxaa yeele ficilkiisa unbay ku sugan tahay mujaradka ah qaybta kaleeto oo xusulka iyo gacanta inteeda kale in la dhaqayana ijmaalka qur'aankay ku caddahay ijmaalkana ficilka nebiga cadday ficilka nebigu markuu mujmal qur'aan caddaynayana xukumka mujmalkuu qaadanaya ma la fahmi masaladaasi marka sidaas wey waa istinbaad daqiiqa wa waa istinbaad daqiiqa ayb wuxuu sheekhu marka wa mujaawasatuhu gudbidiisa lilmirfaqi uu gudbay laysa ma ahaanin fii maxalli اlijmaal ma aha ijmaalka qur'aanka maxalkiisi ma ahe waa uun mirfaqaynka soo ma xuduuddu kuma jirto liyajiba si uu waajibo bidalika arrinkaa ugu waajibo maya laysa fii maxali lijmaal liannahu low kaana fii maxali اlijmaal lawajaba soo ma sida mirfaqoo kale sidaas daraaddeed maxalulijmaalka kuma jiro si uu waajibo mar hadduusan ku jirinna ma waajibayo w manaa baabu taxriiki اlkhaatami wa takhliili اlأsaabic adiga warka murtidiisa waxa weeye gacanta dhaqitaankeeda xusulku waa galaya wixii xusulka ka koreeya biyaha gaadhayana waa sunno ah, wax waajiba maaha warka duuduubkiisa waa inta doodaa kaliya istidlaalaadkaasi waxay u taallaa dalabatulcilmiga baabu taxriiki alkhaatami kaatunta dhaqdhaqaajinteeda ayuu baab u yahay wa takhliili اlasaabici iyo faraha isdhexgelgelintooda wadalki maa yaxtaaju iyo wadalki maa shay gacanta marmarintiisa jijibintiisa ama gacanmarintiisa yaxtaaju u baahan ilaa daalika dalkigaa u baahan saddex masalo waa masalada koowaad waxa weeye haddaad adoo kaatun qaba weysaysanayso inaad kaatunta markaad weysaysanayso dhaqdhaqaajiso si biyuhu u gaadhaan meesha kaatuntu ku fadhido waa qodob qodobka labaadi waxa weeye markaad weysaysanayso in faraha aad isdhex geliso si faraha dhexdoodu ay biyuhu u gaadhaan qodobka saddexaadna waxa weeye in jidhka markaad weysaysanayso aad gacanta marmariso wixii u baahan gacan marin dalkiga waxaa la yidhaahdaa waa gacantoo la marmariyo oo masaladaa wuxuu tilmaamayaa ma kugu filan tahay markaad xubnaha weysada dhaqayso intaad biyo uun korka kaga shubto adoon gacan marinin inaad saaba ku daysataba mise waxaa qasaba inaad gacanta marmariso dalkiga masladaasuu ka wadaa marka saddexdaa masaluu baab wey can abi raaficin radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa idaa goortii tawada'a uu weysaysanayo xaraka mid dhaqdhaqaajiyuu ahaa khaatamahu kaatuntiisa mid dhaqdhaqaajiyu ahaa rawa waxaa wariyey ibnu maajah baa wariyey wadaara quطniyu waa daciif xadiidkaasi waa daciif macmar nin la yidhaahdo iyo aabbihii ayaa labaduba ay daciif yihiin sidaas daraaddeed baa waxaa daciifiyey alimaamu daara qutni iyo buusiri iyo sheekh albani ma sugna xadiidkaasi ayib amaa mas'aladu ka mas'ale ahaan xadiidku ma sugna laakiin ka mas'ale ahaan waxay leeyihiin jumhuurtu iyo culimmada badankood kaatunta aad qabto saacaddii iyaa la mida ah. kaatunta iyo saacadda iyo waxyaalaha gacanta meelaha dhaqiddu ay waajib tahay wixii ku xidhan oo dhan baa la mida ah. haddii aad hubto inay biyuhu gaadhayaan adoon dhaqaajinin inaad dhaqdhaqaajiso waxba laazim maaha markaa haddii aadan hubin biyuhu inaysan gaadhaynin oo meesha maalan xubinka way ku dhegan yahay kaatuntu way ku dheggan tahay ama saacadda way ku dheggan tahay waxaa laga yaabaa inay biyihii gaadhi waayaan haddii cabsidaasu ay jirtana waajib bay noqonaysaa inaad dhaqdhaqaajiso si biyihii ay u gaadhaan oo laga qaadanayaa wujuubkaas hadda gacanta dhaq baa lagu yidhi soo ma gacanta dhaq haddii lagu yidhi amarkaasaa waxaa ka laasimaya inay biyuhu gacanta wada gaadhaan shaygii reebaya biyaha noocaasana in la zuuliyo waxay noqonaysaa laazim min baab maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fa huwa waajib bay markaa noqonaysa laakiin haddii biyihii ay gaadhayaan dhaqdhaqaajintaasi markaa ama mustaxab bay noqon ama sunno dadaal ahaan sida maalan mubaalaqadii yani waxa weeye yani mubaalaqadii oo kale ay markaas laazim ma noqonaysa markaas saasay u kala qaadayan marka wacan ibni cabbaasin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuulku qaala wuxuu yidhi idaa goortii tawada'ta aad weysaysanayso fakhallil isdhex gegeli asaabica yadayka labadaada gacmood labadaada gacmood farahooda wa rijlayka iyo labadaada lugood farahooda dhex gelgeliyo farahana iyagaa laisdhex gelinaya lugahana gacanta faraheeda khaasatan faryarada ayaa la dhex gelgelinaya saanutgdoon si biyuhu la hubiyo inay wada gaadheen rawa waxaa wariyey axmedu axmed wabnu maajah watirmidiyu baa wariyey wakadalika xaakim baa wariyey waxaa taxsiiniya xadiidka alimaam albukhaari tirmidi sheekh albanina wuu saxiixinayaa waa suweeyaha xadiidkaas ayib wuxuuna faa'iidaynayaa in gacmaha laisdhex gelgeliyo xukumka marka la yidhaahdo iyadana sidii oo kale loo kala qaadaya haddii biyihii aynan gaadhaynin faraha dhexdooda in la isdhexgeliyo mooyee isdhexgelintaasi laasim bay noqon waajib farad bay noqonaysaa haddiise biyihii ay gaadhayaan faraha dhexdooda isdhexgelintu markaasi sunno unbay noqonaysaa maxaa yeelay jaab waajibkii waa xasilay biyihiina waa gaadheen biyihii hadday gaadheen isdhexgelintan dadaal siyaada unbaa laga wadaa sidaasi waxaa qaba tafsiilka noocaasa jumhuurtaa qaba xanafiyada shaaficiyada xanaabilada ayib saasay qabaan yani mucdamkooda adigu laba madhab baa khilaafsan madhab waxaa iskale maalikiyado waxay leeyihiin labada yani lugaha iyo gacmahaba waa laazim oo waa waajib in la takhliiliyo faraha la dhexgelgeliyo ibnulqayimna wuxuu leeyahay in la laazimo waaba khalad gacmaha isdhexgelintooda iyo faraha faraha waxaan ujeedaa gacmaha farahooda in la isdhexgeliyo ama lugaha farahooda in faraha gacanta la dhexgelgeliyo la dhex marmariyo wuxuu leeyahay marmar samee marna iska daa inaad daa'imto saxba maaha buu leeyahy leanna wuxuu leeyahay saxaabadii tilmaantay nebiga weyse qaadadkiisa qaar unbaa sheegay qaar ka kale ma sheegin taa maxay ku tusi marka inuu nebigu marna ka tegi jiray marna samayn jiray wixii sidaasoo kale ana sidaasaa loola dhaqmaa macnaha ayb an mustawrad ibnu shadaad can ilmustawrid ibnu shadaad qaala wuxuu yidhi radi allahu canhu qaala wuxuu ihi ra'aytu waxaan arkay rasuul allahi sal alla alay waslam rasuul allaan arkay idaa goortii tawada'a uu weysaysanayo khallala isagoo isdhex marmarinaya asaabica rijlayhi isagoo dhex marmarinaya asaabica rijlayhi labadiisa lugood farahooda bikhinsarihi faryaradiisa isagoo dhex marmarinaya bikhinsarihi khinsarku waa faryarada faryarada macnaha khinsar oo faryada ah ta ku xigtana waxaa la yidhaahdaa binsar baa la yidhahda binsar waa middan annaga faadumo dhahno faadumo soomaalidu wax kale inaad u taqaanana way suroobi karta laakiin annaga faadumaan dhihi jir ayib fardhaxa way middanna oo waxaa la yidhahdaa alwustaa tan suulka ku xigtana sabaa baa la yidhahda ama musabixa sabaxana waa la yidhahda ayb tanna waa ibhaamkii asuulkiiba mana marka khinsarku waa faryarada marka faryarada ayaa la dhex marmarinayaa faraha lugta rawa waxaa wariyey alhamsatu shantii baa warisay ilaa axmeda axmed mooye sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaahdo ibnu lahiica cabdullahi ibnu lahiica oo daciif ayb laakiin waxaa mutaabaciyey lay ibnu sacad iyo camr ibnu xaaris iyagaasaana xadiidku uu saxiix ku noqonayaa waxaa saxiixiyey waxaa taxsiiniyey alimaamu maalik waxaa saxiixiyey abulxasan ibnu qataan iyo sheekh albaaniba waxaa kale uu leeyahay xadiid ibnu cabaas oo isaguna shaahid oo xadiidkii ka horreeyey baa u markhaati kacay waxaa kale u markhaati kacay oo shaahida xadiidka laqiit ibnu sabura oo isaguna saxiixa oo uu nebigu sal lay slam uu yidhi khallil bayna alasaabic faraha isdhexgelgeli faraha isdhex marmari marka way suganta way sugan tahay ayb xadiidkani faa'iide kaleu wato oo ziyaado aho qaabka faraha lugta ee loo takhliilka loogu samaynayo ayuu ina tusay oo faryarada gacanta in la dhex marmarinayo intaasuu siyaada wataa macnaha oo faa'iidadaas macnaha qisuu leeyaha xadiidkani alimaam albayhaqi caleh raxmat ullahi soo saaray min ariiqi axmed ibni cabdiraxmaan ibni wahab wuxuu leeyahay waxaan maqlay buu leeyahay waxaan u imid buu leeyahay malik waxaan maqlay buu ihi malik imaam malik oo la weydiinayo Eh, faraha marka la weysiisanayo ma laysdhex marmarinaya ma laysdhex gelgelinaya markaasaa imaam maalik wuxuu yidhi laysa dalika cala annaas arrinkaasi dadka ma saarna wax yacni wax wax sugan maaha wey macnaha wuxuu leeyahay fataraktuhu xataa khafa annaas ilaa dadkii ka kala fududaadeen ayaan daayey buuhi farahan ka qaaday buuhi imaam maalik waay imaam maalik markuu jawaabtii bixiyey ardaygii baa wuxuu leeyahay markiiba kulama soo boodine dad baa markaa la fadhiiyayoo sawaabta markuu bixinaya waa lagu badnaa waxoogaa waan u yara sugay buui ilaa dadku ka kala fududaadeen marka laga kala tegey ayaa waxaan idhi ya abaa cabdillaah samictuka tuftii fii mas'alati takhliili asaabic hadda waxaan ku maqlaya adoo ka jawaabaya mas'alada faraha takhliilintooda waxaadna ku jawaabtay inaan wax ku sugani jirin dadkana waxba ka saarnay annagana masaladaas sunnaan u haynaa buui imaamu maalik baa lagu leeyahy imaamu daar ilhijra masaladaana annagaa u hayna xadiis baan u haynaa buui yaan ku idhi buui imaamu maalik markaasuu yidhi wamaa hiya muxuu yahy sunnadaasi maxay tahay buui haa waa arday ninkanna waa imaamkii waa ninkii la yidhi yacni waxa weye laa yuftaha wamaalikun fi lmadiina maalig oo madiine jooga masale diina lagama jawaabo aa rag oo dhan ninkii reebay buu ah ninkii nooca ahaa waa wuxuu leeyahay masaladan aad sidan u dhigtay xadiid baan u haynaa imaam maalik marka iyo a'immada sunnadu caado waxaa u ahaan jirtay inay tawaaducaan kibir iyo isla weynan mayna aqoonin markaasuu yidhi muxuu yahay xadiiskaas xadiiskaad haysa muxuu yahay markaasaa waxaan idhi bu waxaan noo warramay baan idhi buui layt ibnu sacad iyo ibnu lhayica iyo camr ibnu xaarif yaziid ibnu camrin yay nooga warrameen buu almucaafiri abi cabdiraxmaan alxubuli can ibni sawrid shadaad alqurashi xadiidkanuu u sheegay marka rasuulkaan arkay oo farahiisa isdhexgelgelinaya xadiidkaasoo sanadkaa leh ayaannu maslada u haynaa buui ah, markaasaa im wuxuu yidhi inna hada xadiiun xasan alala xadiikani waa xadiis fiican buui ah, markaa kadib baa waxaan arki jiray uhi imaam maalig oo mas'aladii inta la weydiiyo xadiidkan fatwooda ah, ka noqday macnaha soo maarti baa ka noqday yaa ka reebay ardaygiisu baraarujintuu baraarujiyey baa keentay inuu fatwadiisao dhan bedelo marka waxay darsi u tahay a'immada waaweyn xerta iska dhaaf iyo afareleyda qolyaheenna afareleyda ah iskaba dhaafe a'immada waaweyn bay sunnadu ka qarsoomi jirtay laakiin waxay ahaan jireen marka lagu baraarujiyo way baraarugi jireen waana ka noqon jireen wixii ay ijtihaadeen si khaldan ay u sheegeen sidaas way وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ وويسيستي فجعل وحو بالله يقول إنه هذا هكذا سدا هكذا محيتهاي يدلك إنه مرمريو آه. هكذا ذو إشارة يتلمانه تفسير كذو يدلك سدا إنه قعنت أمر مريو أيوب بالله بيوي معنا روح وري أحمد أحمد باوريه وحديث صحيح وحديث صحيح حديث كان ينوحه فائدينيه mas'aladii ugu dambaysay saddexdii mas'ale ee tarjamadu ka koobnayd saddex masale maxay ah kaatuntoo la dhaqaajiyo iyo farahoo laysdhex marmariyo sooma takhliil asaabic farahoo laysdhex gelgeliyo iyo in jidhka gacanta la marmariyo markaad weysaysanayso soo ma xadiidkani wuxuu inoo faa'iideeyey inuu nebigu sal allau alay wasalam uu gacanta marmarin jiray soo ma taasuu faa'iideeyey masaladaasi inay mashruuc tahay bay kutusi ama mustaxab ay tahay ugu yaraan amaa mawaajibah inaad jidhka markaad dahaaro qaadanayso ama qabays ama weyso inaad gacanta marmariso ma laazimbaha mise biyuhu inay gaadhaan unbaa laazima waa masala khilaafiya bayna alculamaa oo kugaal aragti badan siday badankood qabaan iyo jumhuurtoodu waxay leeyihiin marmarintu laazim ma ahe biyuhu inay gaadhaan umbaa laazima ayb waxay ka faaidaysanayaan masaladaasi laga faa'iidaysanaya axaadiis dhowra soo aroortay baa loo deliishanoo ninkii intuu janaabooday nebiga la socday fii saxiix albukhaari xadiiskii ku sugnaa isagoo socotolayo biyola'aan dhacday ayaa nebigu sal alay wasalam salaad baa la galay markaasuu salaaddii markuu ka baxay wuxuu arkay nin dadkii aan la tukaninoo meeshaas keligii gooni u fadhiya hor maxaa kugu dhacood noola tukan weyda rasuulka ilaahayo waan janaabooday war hadday janaaba kugu dhacdo biyana aad weydo carrada ku tayamamoo dadka la tuko waa la tegay biyaa la helay marka jabintu iyo marmarintu laazim ahayn bow kutusi bay leeyihin xadiidkii umu salama cinda muslim baa sidoo kale kutusiyo inamaa yakfiiki an taxii calaa ra'siki alaaa xatayaat waxa uun kugu filan umu salamoy inaad intaad saddex goor biyaha qaaddo madaxaaga aad ku shubto uma tafiidiina calayki almaa fatathurin kadibna inaad jidhkaaga intiisa kale biyaha ku shubto sidaana aad daahir ku noqoto marka biyihiinu isku shub baa la yidhi ayib axaadiistaasay jumhuurtu waxay u deliishanayaan marmarintu inaysan laasim ahayn ee laasimku waa inay biyuhu meesha gaadhaan amaa marmarintu waa sunno siyaada ah ee laazim ah sidaasay jamaahiirta badankood qabaan qaar baa sharti ka dhigaya culimmada qaarkood waana sida imaam maalik uu qabo muzani oo culimmada shaaficiyada ka mida ah ayaa doortay oo waxay leeyihiin marmarintu waa laazim xaggeed ka qaadateen baa layidhi waxaan ka qaadanay bay yidhaahdeen haddii la yidhi dhaqa faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum dhaqa kelimada dhaqa la yidhaahdo waxaa laga fahmayaa gacan marmarin dhaqid kumaba rumoobayso ilaa gacanta la maryay dheheen warkaa loolama waafaqin waxaa la yidhi qasliga iyo dhaqiddu biyo gaadhsiinna way noqotaa gacan marmarinna way noqotaa ee qasligu kama laasimayso luqa ahaan walaa sharcan kama laasimayso masaladaasi waxay u xoog badan tahay marka marmarinta gacanta la marmarinayo ama qabays ha noqdo ama weyse ha noqotee ma laasimayso sidaas daraaddeed haddaad intaad webi gashood niyooto ama balli ama barkad aad dhex mukhuurato waad weyse qabtaa wakadalika haddaad qabays ahaan u gashona waad weyse waad daahir baa tahay haddana maca daalika maadan maadan ismarmarinin soo saas ma saasay masalada loo badan yahay macana daliil ahaan aad muddaa inay xoog badanta fadasha baabu masxi ara'si kullihi wa sifatihi wamaa ja'a fii masxi bacdihi wuxuu baabu yahay masxu ra'si madaxoo la masaxo kullihi dhammaantii wa sifatihi iyo masaxaasi qaabkiisa iyo wamaa jaa'a wuxuu yimid fii masxi bacdihi qaar ka mida madaxa qaarkii in la masaxo oon masaxa la wada gaadhsiinin wixii ku yimid oo ku soo arooray oo axaadiis iyadana ayib madaxa in la masaxo marka la weyshaysanayo inay farad laazima tahay waa ijmaac qur-aankana waa ka sheegay wamsaxuu biru'uusikum khilaafna kuma jiro culimmada dhexdooda in ay laazim tahay oo farad ay tahay aan laga tegi karin waxaa kaloo uu baabeeyey baab kaga hadlayaa sifatihi madaxa qaabkeen loo masaxaa war gacmaha la marinayo see loo mariyaa waxaa kaloo uu kaga hadlayaa wamaa jaa'a wixii yimid fii masxi bacdihi madaxa qaar ka mida inuun la masaxo qaarka kaleba aan biyaha la gaadhsin iyo masaxa taas wixii ku soo arooray saddexdaasuu kaga hadlaya kullina madaxay ku saabsan yihin can cabdillahi bni zaydin ana rasuula allahi sala allahu calayhi waalihi wasalam masaxa wuu masaxay ra'sahu madaxiisuu masaxay biyadayhi labadiisa gacmood buu ku masaxay fa aqbala markaasuu soo jeediyey bihimaa labada gacmood wuu soo qaabiliyey oo xagga fooda iyo wejiguu soo aadiyey wa adbara wuu daba jeediyey bihimaa waay labadii gacmood buu daba jeediyo xagga dambe u kaxeeyey wa qadaadka xaggooda u kaxeeyey aqbalada fahano yacni waxa weeye wuxuu la soo aaday xagga foodda iyo wejiga waay waa iqbaalka idbaarkana waxaa la yidhaahdaa markaad gadaal iyo qadaadka la aado ayaa la yidhaahdaa adbara wuu sii sharxay oo wuxuu yidhi uu ku sharxay bada'a wuu bilaabay bimuqadami ra'sihi madaxiisa meeshiisa hore ama qaybtiisa hore foodda a buu ka bilaabay uma kadibna dahaba wuu la tegay bihimaa labadii gacmood ilaa qafaahu ilaa qadaadkiisuu la aaday ilaa qadaadkuu la aado gaadhsii uma kadibna raddahumaa labadii gacmood buu soo celiyey ila almakaani meeshii buu u soo celiyey alladii makaankaasoo bada'a uu bilaabay minhu xaggiisa ka bilaabay rawaa waxaa wariya aljamaacatu jamaacadii baa warisay xadiidka ugu saxiixsan axaadiista ku soo aroortay masxu ra'siga waa xadiidkaas wa waa xadiidka cabdullahi bnu zayd almazini ayib wuxuu tilmaamayaa qaabka loo masaxayo masaxa bira'sihi masaxa ra'sahu biyadayn horta labada gacmood ba in lagu masaxayo marka lagu masaxayana wuxuu yidhi aqbala bihimaa waadbara waa usoo noqon doonaa laakiin wuxuu faahfaahiyo wuxuu yidhi wuxuu ka bilaabay labada gacmood ee madaxa qaybtiisa hore oo foodda ah markaasuu wuxuu la aaday ilaa qafaahu qadaadkuu la aaday markaasuu soo celiyey oo wuxuu keenay meeshuu ka bilaabay ayib jumladaa dambe marka way caddahay fahamkeedu ishkaal iyo kuma jiro qarsoodi kuma jiro laakiin jumlada ka horraysa iyo iyada say isu waafaqayaan jumlada hore maxay leedahay daahirkeeda markaasde siday u taalla la fiiriyo aqbala bihimaa maxay noqonaysaa qadaadka inuu ka soo bilaabay soo ma aqbala bihimaa wa adbara inuu dib u celiyey soo ma moodid marka inay jumlada aqbala wa adbara ah iyo hadalka qaybtiisa dambe iska hor imaanayaan see la laysu waafajinaa marka waxaa laysu waafajinayaa cala araajix waxaa la leeyahay aqbala bihimaa waadbara kelimada isku xidhay waa waaw caifada isku xidhay xarfulcadfiga isku xidhay waadbara waa waaw wowguna macnaha uu faa'iideeyo cadafka marka la joogo waa mutlaqu lishtiraak xukumka unbaa ka dhaxeeya mooye tartiib ma faa'iidaydo wowdu inay sidaa hadda ay u yaallaan u kala dambeeyeen wawdu ma keento soo ma marka yani waxa weeyaan aqbala bihimaa wa adbara haddii tartiibkaasi hadda wawdu ay u taallo hadday tartiib faa'idayn lahayd ayay iska hor imaan lahaayeen hadalku iska hor imaan lahay laakiin wawdu maadaama ay keenayso uun iqbaalka iyo idbaarka wuu sameeyey laakiin say u kala horreeyeen jimlada mubaasharaxda saas daraaddeed wowdani tartiib ma faa'iidaynayso kaana adoo yidhi oo kale ka dhigan tahay jaa'a zaydun wa muxammadun ah, waxaa yimid zayd iyo muxamed koodee soo horreeyey imaanshaa ku horreeyey ya inuu zayd soo horreeyaa dhici karta maxamedna dambeeyey inuu maxamed soo horreeyo zayd ka dambeeyena waa dhici karta inay wada socdeenoo hal mar wada yimaadeenna way dhici karta dabeecadda wawdu saas waa ma faa'iidayso wax tartiiba macnaha tartiibka waxaa faa'iidayn fa'da caatifada iyo umada qoladaasaa faa'iidayn amaa wawdani ma faa'iidaynayso mar haddaynu wawdu tartiib faa'iidaynaynin jumladan dambe ayuu ku sharxoo ku caddeeyey ta horena kama hor imaanayso leanna wawda caatifada inay labadu wada dhaceen bay ku tusi macnaha ma la fahmo sidaasaa marka ishkaalkaasi ku baxaya xadiidkani wuxuu inoo caddeeyey madaxa masixidiisa qaabka loo masaxo oo nebigu sal ly slam inuu sidaa u masixi jiray ayuu noo caddeeyey ayib waxaana deliishaday culimmada qaarkood oo qaba madaxa in dhammaantii la wada masaxaa waajib ah ayib waana madhabka jumhuurta waay maalikiyadaa qaba madhabka xanaabilada sida mashhuurka ah waxaa doortay alimaamu almusani oo ka mid ah culimmada shaaficiyada maxaa yeele waxay leeyihiin qaabka nebigu u weysaystay oo madaxiio dhan inuu timaha gaadhsiiyey ah waxay fasiraysaa oo ku caddaynayaa ijmaalkii qur'aanka oo ahaa wamsaxuu biru'uusikum madaxiinna masaxa waa hadal duduuban waxaa ka dhalanaya miyaan wada masaxnaa mise qaar baan masaxnaa ma kala cadda soo ma nebiga ficilkiisaa caddeeyey oo kullii wuu wada masaxay sidaas daraaddeed baa waxay leeyihiin in la wada masaxo waa laazim fuqahadaasaa qaba iyo culimmadaas macnaa ayb wacan rubayic binti mucawidin radi allahu tacala canha ana rasuula allahi sala allahu alayhi waalih wasalam rasuulku tawada'a wuu weysaystay cindaha agteeduu ku weysaystay wamasaxa wuxuu masaxay bira'sihi madaxiisa famasaxa wuxuu masaxay alra'sa madaxiibuu masaxay kullahu dhammaantii min fawqi shacari tinta korkeeduu ka masaxay tinta korkeeda ayuu ka masaxay kulla naaxiyatin dhinac walboo dhinacyada madaxa ka mida ayuu masaxay limunsabi shacar tintu dhankay u shubanto ayuu u masaxay limunsabi ashacar tintu dhankay u shubanto tintu bni aadamku meesha ugu koraysa ee dhalada ah meeshaa markay ka degto tintu dhinacbay yay u socotaa soo maa marka markuu masaxayay xaggan hore tinta soo jirtana sidanuu usoo masaxay dhankanna saasuu u masaxay dhankanna saasuu u masaxay qadaadkana saasuu u masaxay tin walba dhankay u jiifto ayuu u masaxay wey macnaha limunsabi shacr saas wey macnaha ayib taqriiban waxay anfacaysaa dadka timuhu u shallaysan yihiina waxoogaa inay ka qasmaan yaro diidahay ayay anfici ayib famasaxa ara'sa kullahu min a min fawqi shacr min farqi shacr miyuusi mise fowq ya fawqi shacr farqigu ii qor kulla naaxiyatin dhinac walba ayuu masaxay limunsabi shacri tintu dhankay u shubanto ayuu u masaxay laa yuxariku xaaluusan dhaqaajinaynin ashacara tinta can hay'atihi qaabka iyo sida uu u yaallo uusan ka dhaqaajinayn tintu siday u taallo asagoon ka dhaqaajinin buu masaxay nebigu sal lay slam oo say ku imaan kartaa qayb walba inaad dhankeeda gacanta u raaciso marka waxa weye siday ahayd unbay kugu dhammaanay laakiin sidii xadiidkii hore ku yimid haddaad u masaxdo dee markaad sidaa tidhaahdo timihii hore ilan ay u jiifeen soo maa way qaadmayaan markaad soo celisana qadaadkii baa soo qaadmaya soo ma laakiin tani waxay tani kaga gedisan tahay tin walba dhankay u seexato ayaa gacanta loo mariyey laa yuxariku shacra tinta xaaluusan dhaqaajinaynin can hay'atii qaabkiisa uu u jiifo ay u jiifta uusan ka dhaqaajinayn ayb dabcan waxa weeyaan waa timaha carabta dadka timaha jiifale wey macnaha dadka timaha jiifale ama innagoo kale iyo afrikaanka iyo xaalkeennu waa war kale rawa axmed axmed baa wariyey waa abu daawuuda iyo abu daawuud baa wariyey xadiidkaasi waa xadiid sugan waay xadiidkaas waa xadiid xasan ah wuxuuna tilmaamayaa inuu nebigu sal lla lay waslam tinta wada masaxay oo uu madaxa yani masaxa wada gaadhsiiyey xadiidkii horuna la mid yahay ee muxuu ahaayey ee muxuu ahaayey cabdullahi bnu zayd wa fii lafdin waxaa ku sugan masaxa wuu masaxay bira'sihi madaxiisa maratayni laba goor buu masaxay bada'a wuu bilaabay bimu'aharihi xagga dambuu ka soo bilaabay uma kadibna bimuqadamihi aggii xaggiisa horuu haddana ka bilaabay wa biudunayhi labadiisa dhagood ayuu masaxay kiltayhimaa labadoodaba duhuurihimaa xaggooda kore wa butuunihimaa iyo xaggooda gudahaba wuu masaxay waa kan soo sharxnay soo maa uhuurku waa wixii jira agga mxuu ahay qadaadka agga korowa buyuuuntuna waa gudaha rawa waxaa wariyay abu daawuuda baa wariyay watirmidiy wa qaala wuxuu uhi xadiiun way xasanun oo xasan ah waa xadii xasana w lafdigan iyo kii hore marka isma diidayaan bada'a bimu'aharihi uma bimuqadamihi waxay khilaafsan tahay xadiidkii cabdullahi bnu zayd soo ma yacni wuxuu ku bilaabay qadaadkuu ka soo bilaabay markaasuu wuxuu keenay fooda markaasuu foodda intuu ka celiyey buu haddana qadaad ku celiyey soo ma xadiidkan marka eh, muxuu ahaay rubayic binti mucawid qaabka ay caddaynayso iyo xadiidka cabdullahi ibnu zayd qaabkuu caddaynaya labaduba waa mashruuc iskamana hor imaanayaan tanna waad samayn kartaa inaad qadaadka ka soo bilowdo oo foodda keento foodda ka celiso ood qadaadka ku celiso inaad ka bilowdo foodda ood qadaadka geyso oo qadaadka ka soo celiso haddana fooda keentana waad heli kartaa meeshaad doontaba ka bilow ee meeshaad ka bilowda kusoo celi warka murtidiisu waa intaa wey maanaa labada siyoobadna way bannaan yihiin maxaa yeelay saxaabada nebigu sal alla lay waslam hadday siyaabo kala gedisan isku khilaafaan oo nebiga weyse qaadadkiisa u sheegaan intabana ay sanad ahaan sugan tahay waxaan leenahay khilaafkaasi waa khilaafka loo yaqaano khilaafu tanawuc oo dhib maleh sidanna way sugan tahay sidanna way sugan tahay saas ma waan mari doonnaa markaan aadaanka iyo ataxiyaadka iyo marayno yani siyaabo kala gedisan baa sugan kullu dalika waa mashruuc marka ayib isma diidayso wacan anasin radi allahu canhu qaala wuxuu idhi ra'aytu waxaan arkay rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalam baan arkay oo yatawada'u weysaysanaya walxaal calayhi korkiisa ay ku sugan tahay cimaamatun cimaamo qitriyatun oo loo nisbeeyey qitri waa meesha lagu sameeyo fa adhala markaasuu geliyey yadahu gacantiisa ayuu geliyey taxta alcimaamati cimaamada hoosteeduu geliyey famasaxa markaasuu masaxay muqadama ra'sihi madaxiisa xaggiisa hore oo fooda ah walam yanqud mana uuna burinin alcimaamata cimaamadana ma uusan burinin cimaamada ma uusan furin wey macnaa ma uusan madaxa ka qaadin ee cimaamadiioo madaxuu saaran intuu hoosta ka geliyey ayuu sidaa u masaxay xagga hore foodu ka masaxay rawa waxaa wariya abu daawuuda abu daawuud baa wariyey xadiidkani waa daciif xadiidkan foodda keliyaa la masaxay oo intaasuu nebigu ku gaabsaday cimaamadda hoosteedoo foodda keliya ah ma sugna sanadkiisa waxaa ku jira abumacqil in la yidhaahdo oo majhuululcayn ah cabdilcasiis ibnu muslim oo maqbuul ah ama majhuula isaguna mucaawiyat ibnu saalix oo saduuq lahu owhaam ah intaasoo cillaa ku jirta saas daraaddeed ayaa waxaa daciifiyey alxaafid ibnu sakan xasan ibnu qataan ibnu cabdilhaadi ibnu xajar iyo sheekh albani xadiiskaasi marka ma sugna ayib axaadiistan markaan soo ururino maxaa inooga soo baxaya marka waxaa inooga soo baxaya qaabka madaxa loo masaxayo madaxa qaar ka mida ma la masixi karaa hal xadiis baynu helay waa xadiiskee ya xadiidkan u dambeeya isaguna waa daciif ma sugna sidaas daraaddeed madaxa qaar ka mida inta la masaxo in lagu gaabsan karo wax xadiisoo ku sugan ma jiro xadiiska ku yimida keliya ee la wadwadan kara waa kaa masaladana sida laysugu khilaafsan yahay saas soo tilmaanay weeye culimmada badankood iyo madaahibta badankood waxay qabaan madaxa dhammaan in la wada masaxo inay laasim tahay oo masaxa la wada gaadhsiiyo shaaficiyadaa waxay qabaan madaxa uun wax ka mid a ah, xataa tin ha noqoto tin laalaadana ha noqotee inaad madaxa uun wax masax la dhihi karo mariso xataa tinta soo laalaadday meeshan iska taalla haddaad saa dhahdo wax yaroo ka mida bas masxi waa ku jira waa madhabkeennii aan noqonay macnaha shaaficiga waxoogaa xanafiyadaa dhaanto waxay leeyihin war ma ahee muqadamu ra'si oo madaxa foodiisa oo saddex meelood meel mise afar meelood meel ah ha masaxo oo yaro dhaamaan shaaficiyada labadooduba daliil mahayaan labadooduba daliilku waa ka hilinaya macnaha shaaficiyadu markay xadiidkan dacfigiisa ogaadeen muxadisiintoodu waxay isu geegeeyeen oo isla raadraadsadeen waxoogaa kale cabdullaahi ibni cumar bay ka asaxday inuu madaxa qaar ka mida masixi jiray waxay la raadsadeen xadiid kaleoo mursala oo mursalu cataa ah oo daciif ah waxay yidhahdeen imaamu shaaficina wuxuu isku xoojin jiray hadduu wax kala waayo xadiidka mursalka ah qowlu saxaabi iyo mawquuf kale iyuu ku xoojin jiray taasoo laysku xoojiyey waa mid iyo axaadiis kaleoo daciif iyo waxbay isku yar kabkabeen halkaasay kala soo baxeen madaxa qaar ka mida ah inta la masaxa lagu gaabsan karaa khaasatan waxay leeyihin cabdullahi bni cumar oo ay ka sugnaatay hadda cabdullahi bni cumar waxaa lagu aqoon jiray nebiga sunnadiisa inuusan khilaafin wuxuu nebiga ku arka waxaan ahayna inuusan samaynin sidaas daraaddeed arrinkaasi waxay ku tusi ha meeshaa waxbaa ku jira adigu masaladaa meelaha uun wax laga jafjafi mooye axaadiista sixaaxee sugani madaxa in la wada masaxay tilmaamaysa ibnulqayim caleyh raxmatullah fii zaadi ilmacaad wuxuu leeyahay saddex xaalaa nabiga waxaa ka sugan buu yidhi laba xaalo xaaladina kama sugna buui in madaxoo dhan uu wada masaxo waa sida axaadiista faraha badan ku sugan in madaxa inta umaamadda madaxa cumaamad baad ku qabtaa intaad fooda geliso ood madaxa masaxdo inaad markaa kadibna cumaamadda korkeeda ku dhammaystirto ood la masaxdo xadiidka muqiira ee inoo soo socdo waa saxiix ayaa tilmaamaya waxaan axaadiista marna ku sugnayn buuhi in aad madaxiioo bannaan oon cumaamadii saarnayn intaad qayb ka mida masaxdo inaad ku gaabsato wax xadiisoo ku sugan male buuhi saasaana sax saas daraaddeed madhabka shaaficiyada iyo xanafiyadu mas'aladaa daciif bay ku yihiin waa tabar daran yihin wabillahi tawfiiq